alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wasaxbihi ajmaciin maanta oo ah maalin khamiisa bisha shawaalna ay tahay labiyo toban kun afar boqol iyo soddon iyo sideedna ay mareyso hijrada nabiga salى اllahu alayh waalihi wasalam dhinaca kalena laba kun iyo toddobiyo tobankii milaadiga aan ku jiro bishiisii toddobaad waxaan bilaabeynaa kitaabkan qiimaha badan ee la yihahdo cumdatu saalik wa cuddat naasik lilimaam shihaabudiin abulcabaas axmed bin lulu ibnu naqiib raximah allahu tacaala min culamaai shaaficiya kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay fiqiga madhabka shaaficiyada ku qotooma waana kitaab kutubta mukhtasaraadka lagu tiriyo laakiin xagga mudawalaadka u dhow kitaab xagga masaa-isha fiqiga shaaficiyada markii la yirahdana aada iyo aada u qiimo badan wey oo masaa-ishii fiqiga shaaficiyada ahayd intooda badanba si fiican u camimay aan wax quman ka tegin waxay ku tiriyaa min ascabi mukhtasaraati -shaaficiya kutubta shaaficiyada ee mukhtasaraadka kuwa ugu adag bay ku tiriyaan ilahay inuu noo fudayo aan ka baryana subxana wa tacaala waxaa runtii inaan xasuusto ah kitaabkan sheekhi inoo akhriyey oo la dhihi jiray sheekh rashiid wakti uu inoo akriyeyna ma sheega mase waa ya kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii intiina badan mayna dhalin hadi in carruurtiina maarna naga farxiyo anigana markaas koray baan dhalinyar aan ahaa alxamdu lilah sideed iyo toban jir baan ahaa sheekh rashiid baa la dhihi jiray sheekh aada u qiim badan ba jaza allahu khayra wa baaraka allahu fiih eh, laba gal buu ahaa kitaabka markuu noo akrinayo sheekhu laba jeer baa maalintii la akrinaya la iskugu soo noqonay waxaa qariibkaana waxay ahayd niska hore aroortii baa la akrin jiray dhib ma leheene laakiin niska dambe markii duhurka saa looga baxo u fadhiisanayo bil ramadaanna ma ahayn bishii cuntada bilihii cuntada ahayd markii duurka saa looga baxaa loo fadhiisanayo oo la akrinayo ilaa casarka laga aadaamana waa socodsiinaya wadaya kitaabka ilaa casarka laga aadaamo isagoo akrinayo fadhiya waktiga markii la gaaro muadinka aadaamaya marka halkaas runtii waxay nagu xumbaaraysaa dareen aada u weyn oo haddaad moodo inuu sii yaraanayo oo annaga naga yaraaday oo dhammaan dadka kasii yaraanayo sabirka ay u qabeen cilmiga iyo waxbarashada iyo mashaqo kasta oo ay dareemayaan siday uxumbaari jireen u taxamuli jireen hadafkoodana uu ahaa un keliya bal cilmiga inay dhegeystaan oo akristaan ayagoo dareenkii gaajo iyo kii maaragtay mashquulki haystay iyo kii gurbadii iyo qariibnimadii iyo waxyaalaha dhammaan dadka cawaa'iqda ku noqda ee xaniba intaba ay jeexayeen oy marayeen o dan ayna ka lahayn maanan magadeynin waagaas inuu wax naga maqan yahay qalbiga annagana waxyaala hadda laga yaaba inuu qofku dhaho ashirki waa xilli xun baa la bilaabay ama xilli maarata qadadii buu ku hagaajiyey ma soo gelin intaan xasuusto marka ilaahay midaa caaligaan ka baryanaa inuu noo soo celiyo oo cilmiga iyo jeceelkiisa iyo xalaawadiisa una siiyo insha allah waan fududeyn doonaa carabka saan rajeynayno inuu dirbo kitaabka si fican noogu dhamaado inkastoo waqtigiisu iska gaaban yahay saddex cashir yahay halkan haddana wixii aan ka gaaro waan dejijinayna insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa da-biga musanafiin musanifiinta iyo mualifiinta kutubta allifa ay qaadeen wey inay bisinka iyo xamdalada ay ku bilowdaan taasiyan bilqur'aani alkariim ayagoo qur-aanka kariimka ku dayanaya qur-aanku bismi illaahi iyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin buu ka bilowday bisinkii iyo suurat alxamdi taasay barakaysanayaan ay ku dayanayaan in magac ilaahay la cuskado bismi illaah magaca ilaahay baan ku bilaabay hadda waxaa markaas loo taagan yahay baa loo soo qadanaya mutacaliq magaci ilaahay baan ku bilaabanaynaa kitaabka hadduu alifayo ualifu aan ku alifaya isimkaasi waa mufradun mudaafun ilaa macrifa fa yufiidu alcumuum fa yufiidu alcumuum ismi mudaaf waa allah lafduljalala mudaaf ileyh soo ma lafduljalaalna waa mufrad mufradun mudaafun ilaa macrifa waxaad usul fiq kusoo ogaatay yufiid lcumuum soo ma marka magacyihii ilaahay oo dhan ayaan cuskanaya wey altaji waactamid wa atawakal biasmaai illaahi kuliha asmaada ilaahayna dhammaantood mushtaqaad weeyaan oo sifaat ayayna xumbaarsan yihiin marka in magacyaha ilaahay la cuskado ama la tala saarto ama la magan galana waxay tusaysaa inuu ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisa hayru makhluuq ay yihiin oo aynu makhluuq ahayn towxiidkan kusoo maray leanna wax maqlu makhluuqa lama magangeli karo lamana baryi karo marka bismi illaahi magaca ilaahay baan cuskanaynaa allihii raxmaanka ahaa raxmadiisa ay waasaca ahayd ay u waasac noqotay qola walbaba gaal iyo muslimba adduunyada raxiimka ahaa ee mu'miniinta aakharo unaxariisanay alxamdu lilah xamdi iyo hanaa ilah baa iskale iyo ammaan xadiid baa kusoo arooray kulu amrin dibaalin laa yubda'u bibismi illaahi riwaayana bixamd illaahi fahuwa aqdac fii riwaaya ajdam abtar lakin duruqda xadiiskaas dhammaantiis kama qaala alxaafid raximah llahu fi fatxi ilbaari waa daruuq daciifa ah, wey xadiis dhamaan duruqdaas daciif wey laakiin qur'aanka kariimkahabaaba hadda ku bilowday bisinkii iyo xamdigii dariiqaas baan raacayna rabilcaalamiina caalamiinta rabbigood caalamna w maa siwa baa la yihahda wax ilahay ka soo haray subxaana wa tacaala ayuu caalam soo wada gelaya wa sala allahu calaa sayidina muxamed sala allahu allah ha amaano fi lmala ha ku ammaano malaa'igtiisana ducadeeda ha gaadho ammaantoodana ha gaadho calaa sayidina sayidkeeni muxamedinaha calaa sayidina muxamedinaha sala allahu aleyh waali wasalam nabigana waa sayid ana sayid waladi aadam walaa fakra bu yiri nabig alay isalatu wasalaam inuu aadam wuxuu dhawo dhan sayid u yahay siyaadadiisaasna waxay soo muuqan doontaa maalinta qiyaamo cinda shafaacati alcudma halkaasay soo muuqan doontaa oo dhammaan dadka o dhan ba iskugu imaan doonaan isaga raayadiisa iyo calankiisa shafaacadiisana lawada hoosgeli doonaa calaa sayidina moxamed sayidkeeni moxamed aha alayhi salaatu wasalaam wacalaa aalihi aalkiisii iyo wasaxbihi asxaabtiisi aalka nabiga alayh salaam banu hashim bn mudalib kuwii zakada loo diiday wey muminiinta dhammaantoodii kulli taqina waa la iska yidhaahdaa ummadiisa oo dhanna ummatulijaabadana waa la dhahaa wasaxbihi asxaabtiisii saxaabada nabiga alayh salaam musalax alxadiid baa kusoo martay man laqiya nabiya sal slam muumina bihi wamaata calaa dalika walow takhalala ridda wa xaafid ibn xajar fi eh, nukhba uusaa lahaa nin nabiga la kulmay qof nabiga la kulmay isagoo mu'mina oo rumaysan haddana iimaankii islaamnimada ku dhintay intii uu noolaa xoogo khaladba ha galo laakiin ugu dambeyntan baa laga soo qaadi islaamnimada ku dhintay asxaabtiisaas ayaguna sidoo kale waa sida ahlusunna waljamaca ay qabaan in asxaabta nabiga dhammaantood taradi iyo duco ay naga mudan yihiin bikhilaaf maa dahabat ilayhi raafida waxay raafidadu ku tagteen oo khilaafsan ah, saxaabada nabiga alay slam dhammaantood radia allahu baa laleeyahay waa loo duceynayaa qaar qaarka kale intiqaar la reebo ifraad lagu sameeyo qaarna tafriid lagu sameeyn ma jirto waa in dhammaantood loo wada duceeyo way fadli badan yihin ahlusunna waxay isku waafaqsan yihiin arbaca khulafa in u badan yihiin abubakr inuu u fadli badan yahay cumarna ku xigo cumaan abubakr inuu fadli badan yahay cumarna ku xigana khilaaf kama taagna eh, cumaan iyo cali baa lakala horumarintooda laisku hayaa jamhuur ahlusunna waxay ku tageen cumaan inuu fadli badan yahay tartiibka khilaafadooda ayay fadligoodana ku xidhan yihin ajmaciina ideelkooda wuxu waba laga tegeynin takiid wey lima qablah ayuu adkeynaya wasaxbihi ajmaciin hada mukhtasarun haadaa midkani kitaabka ah maskaxda hadda kaaga jira dihniga ku jira ee ku hor yaala mukhtasarun kitaabu mukhtasarun wey waa kitaab la gaabiyey mukhtasar waxaa la yidhahdaa maa qala lafduhu wa kahura macnaah waxa lafdigiisana uu yar yahay macnihiisana uu badan yahay yaa mukhtasar layihahdaa waa sida kitaabkan uga socdo alfaad yaroo kooban oo halkaa mujalad matniga ah haddana macaanidiisi iyo tafaasiishiisi iyo furuucdiisa ay aada u fara badan yihiin aad u fara badan yihiin walidalika waxa arkaysaa khuada khudatu eh, maaratay canaawiin marka laga hadlaayo intooda badan waad arkaysa kitaab buu kuleeyahay baab buu haddana kuleeyahay marka baabkaasna wuxuu yeeshaa fasl faslkaana wuxuu yeeshaa masaail masaaishana tanbiih bay yeelataa xagga fiqigii hore qadiimka marka laga hadlayo tanbiihaasaa khaatima leh khaatimadaasa tartima leh marka tartiibaadkaas fiqiga ah ee ama canaawiinta ah marka kitaab mukhtasara weeyaan lafdigiisa uu gaaban yahay laakiin macaanidiisa aad iyo aad u badan tahay weeyaan wuxuu leeyahay khaliil ibn axmed alfarahidi alkalaamu yubsadu liyufhama wa liyuxfada kalaamka sidiisa waa la basdiyaa waa la faahfaahiyaa si loo fahmo oo mahmaa kalaamka uu yahay ku mubasada oo la faahfaahiyo oo kutubta waaweyne mudawalaadka farci farci iyo masale masalo iyo iyo kelima kelima iyo tambiihaad ba ka hadli sababta waxay ujeedaan in masaladan laga dhergo oo la fahmo wa yukhtasaru liyuxfada mukhtasarka waxaa loogu talagalay in la xifdiyo ayaa loogu talagalay hadda kitaabka marka sheekha mukhtasar weeyaan ujeedadiisana waxaa weyaan xifdi inaad la imaatood xifdiso wey marka hada mukhtasarun ay kitaab mukhtasar kitaab la gaabiye wey mudawalaadki waaweynaa maaha calaa madhabi alimaami shaaficiyi buuna ku gaaban yahi mukhtasarkaasoo ku saabsan calaa madhabi alimaami imaamkii madhabkiisi ay maa dahaba min almasaa'il waraa wa afta wuxuu arkay ee uu fatwooday ee uu qabay imaam shaafici raximah llah ayay waafaqsan yihiin xanafiyana maaha maalikiyana maaha xanaabilana maaha ee madhab shaaficiya weeyaane kusoo dhawow bu ku leeyahy madhab shaaficiya weeyaane kusoo dhawow wixii oo musanifka raximahullah arki doona mararka qaar masaa-isha dee uu ka hadlaayo inay fuqahada kalena ay qaarkood la leeyihiin lakiin isagoo hadda kuuma tafriicinayo sida kutubta mudawalaadka hadda majmuuca oo kale aqwaasha kalena waa u bambaxaya abu xanifa sayin maalik ba sayin shaafici sayin nacam ila lmuqaarini aqrab fiqi lmuqaaran buu u dhow yahay marka inkastoo shaafici u yahay lakin fiqi lmuqaaran waa kutubta mudawalaadka sida muqniga oo kale almuqni ma ujeedaa almuqni muxtaaj almuqni ibni qudama farqi bayna almuqni iyo almuqni muqni muxtaaj shaaficiyadaas kale lakin almuqni hadii la alla geliyo libni qudama almuwafaq raximah isaguna wuxuu kamid yahay kutubta muqaaran ka hashay lakin ahaade ama xanaabilada marka kan wuxuu ku lehay calaamad bilimaam shaaficiy imaam shaafici raximah llahu tacaala oo nabiga alayh salaam cabdimanaaf ay iskugu tagaan marka waa mudalibi hashim iyo mualab iyo cabdishamsi iyo cabdilmanaaf bay ahaayeen afartaasaa ilma cabdi muxuu ahaa nowfal cabdishamsi iyo nowfal iyo hashim iyo mualib afartaasa ilma cabdimanaaf ahaa afartaasa waxay ahaayeen ilma cabdimanaaf shaafici marka wuxuu ku abtirsadaa raximah llahu mualib ku abtirsadaa mualib markii laga taga cabdimanaaf cabdimanaafkaana nabiga alay salam ma iskaga soo dhexeen nabiga alay salam hashim bin cabdimanaaf baa dhalay marka ninka asaga waa nin qurashi ah oo haddana reer cabdimanaaf ah wey nacam calaa madhab imaam shaaficiyi raxmat ullahi alayhi wa naxariistii ilahay korkiisa ha ahaato shaafici iyo ridwaankiisa iyo raadi ahaanshihiisi marka qof aan saxaabi ahayn radia allahu waa la dhihi karaa laakiin min baabi ducaa baa markaa loola jeedaay min baab ikhbaar maaha lanna leanna radia allahudan mar ikhbaar bay noqotaa marna waxay noqotaa duca ayay noqotaa hadda saxaabada leedahay radia allahu canhum aad leedahay ducana way kaa noqon kartaa kawa ka warbixinna way noqon kartaa ila qur-aankii baaba sheegay radi allahu canhum waraduu qur-aankaa sheegay marka saxaabada waa laga raadli noqday wadkawar ahaan wey lakin wixii kasoo haray ma haysid ma haysid meel la yiri waa laga raadli noqday saa darteed ducay u noqon allah ka raadli noqdo wey ikhtasartu waan gaabiyey fiihi kitaabkan waxaan ku gaabiyey mukhtasarkan fiihi ay fi lmukhtasar kitaabkan mukhtasarkee la gaabiyey waxaan kugaab ku kaaftoomay cala asaxiixi ee calaa dikri saxiix masaa-isha saxiixa inaan sheego cinda araaficiyi wanawowi ka asaxay labada imaam alimaam raafici nisba ilaa raafic binu khadiij wey saxaabigii raafic binu khadiijabuu ku abtirsadaa sida khataabi oo kale wey marka raafic binu khadiij nisbuu nisba sheegtaa cabdulkariim ibn moxamed ayaa la yidhaahdaa kunyadiisana abulqasim nawowina waad garanaysaa oo abu zakariya yaxya ibnu sharaf wey anawowi raximah llah kitaabkiisa riyaalka waa soo maray iyo arbaciinki iyo marka labadaasi sheekh wixii agtooda ku ansaxaan qaadanayan ku kaaftoomi buu kuleeyay ila madhabka marka laga hadlayo madhabku masaa-il badan buu leyahy wuxuu leeyahay saxiix iyo muqaabilkiisa oo daciifa adhar iyo muqaabilkiisana waa leeyahay raajix iyo muqaabilkiisa oo marjuuxana waa leeyahay nas iyo muqaabilkiisa oo mukharaj ahna waa leeyahay marka waa masaa ishaasoo dhan a si gelgeli mahayo wuxuu ku leeyahay inta saxiixa gaaweydan kaga soo qabanaya bu ku leyahy inta saxiixa ah ee iyo nawowi labadaasoo oo madhab ah oo munaqixiin madhab ah raggii madhabka taxriiriyey ee tarqiixiyey ee faahfaahiyey ee masaa-ishiisa si fiican u bandhigay imaamu shaafici raximahullah usuushiisa intay ka duuleen masail fara badan oo tafriicada kala soo dhabaxay istimbaahday labadaas ku kaaftoomi bu kuleh nacam o masaaxaduha midkood a ah, wixii asaxay labadooda agtooda ka asaxay ama mid agtooda ka asaxay midkood waqad adkuru inaan sheegaa la arkaa fiihi kitaabkan isagaa gudihiisa mukhtasarka khilaafan khilaaf inaan sheegaa la arkaa mararka qaar soo ma artid waa taqliil waay waqad adkuruu fiihi khilaafan ma badnaa inuu khilaaf sheego laakiin mararka qaar waan sheegi buu kuleeyahayo ida khtalafat bal ida ktalafa tasxiixuhuma tasxiixa labadaa imaame raafic iyo nawowi hadday tasxiixooda iskhilaafaan khilaafki waan sheegi intaan mid cumdo ka dhigto mid intaan cumdo ka dhigto ra'yigiisa qaato yaanka kalena ama aan sheega amaan ishaari buu kuleeyahy keed cumdo ka dhigatay muqadiman waxaan hormarin oon cumdo ka dhigan litasxiixi nawowi nawowi tasxiixiisa iyo masalada agtiisa sax uu u arko ayaan intaan qaatoon hormariyo jaaziman xaala kowni jaaziman anoo goynaya bihi masaladaasi uu ku tegay nawowi ayaan jasminaya qiila iyo dhihi maayo midda nawowi nawowi qowlkiisa waban qabaa waan ku tegay waan jasmiyey tamriid iyo waxa ma ahe waa siiqat ljasmi baan ku werin bu kuleh laakin muqaabilkiisa fa yakunu muqaabilahu tasxiixu raafici waa iska garatay marka haddaan markaa aan calal asaxi ku dhaho maxaa ujeedaa nawowi wuxuu ku tegay keligiis wey ama uu eh, ama qool kale oo qool kale ama uu sheegi ama maya uu ishaari ama uu iskaga kaaftoomi tasxiixa nawowi ku kaaftoomi intaa wey fayakunu muqaabiluhu waxaa kasoo horjeeda markaasi tasxiixa nawowi en jasmiyeen qaatay tasxiixa raafici baa kasoo horjeeda wasamaytuhu waxaan kitaabkan ku magacaabay cumdat asaaliki wacudat annaasiki marka kitaabka magaciisi cumdatu saalik saaliga qofka socdaa la yihahdaa sulugan hadal socodka ah waa sulug macnawi awy ah man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla lahu la ariq ila ljana daalibulcilmi baad tahay cilmi baad baranaysaa saalig baad tahay qofka asaga ee saaliga muxuu ubaahan yahay wuxuu cuskado ubaahan yahay wuxuu cuskado oo u ictimaado ayuu ubaahan yahay haddaad socoto ulbuka iskaga baahan tahay dallad baad iskaga baahan tahay xowsahay ood gacanta kuwadataa ubaahan tahay marka wixii aad cuskanaysay baa kitaabkan isaga lagu maga hadaad arday tahay daalib cilmi ah oo saaligo cilmi baranay aad tahay masaa-isha kitaabkan isaga ah maogaanin ma kuleh waa cumdahaadi wacuudatu naasiki naasiga waa qofka cibaadaysanaya naasig la dhahaa ina salaatii wa nusuki marka qofka naasiga ah ee cibaadaysanaya iska cibaadaysa jahli ma ahee cuddaad u baahan tahay cuddadu waxaa weeyaan maa yastacidu bihi linsaanu fi taxqiiqi maaaribihi qofka hadduu rabo inuu guri dhiso qalabkii guriga lagu dhisaayo wa inu soo diyaarsado beer hadduu falayana qalabkii beerta lagu falaayey ee lagu xaaqayey ee lagu caragedinayey ee keliga lagu qodayo waa inuu haysto cuddo taasaa la yidhaahdaa haddaad jihaad iyo camal usocoto waa inaad cuddadaadi iyo qalabkaadi iyo waxaad ku dagaalamay ama sayd awdooto iyo gaadiidki marka qofka naasiga cibaadaysanayo cuddo u baahan yahay cuddadiisii waxaa weeyaan kitaabka isaga dahaaradaadi salaadahaadi zakawaadkaadi siyaamkaadi waxaad oo dhan ba kitaabkana kuu cadeynayo cuddat naasig wey wallaha allaan as'alu weydiisanaya wallaha waa mafcuul muqadama taqdiimkaasi waxaa faa'idaynaya xasri su-aasha alla umay kukaaftanto keliya wey idaa sa'alta fas'al illaah wa stacanta fastacin billah marka waas'al llaha muu dhihina wuxuu yihi wallaha as'al mafcuulki ba hormariyey taqdiir macmuul caamilka dhahan wey lxashra macmuulkii baa la hormariyey caamilki laga hormariyey xasri buu faa'iideen wallaha alla iyaan as'alu weydiisanaya laa min gayrihi gayrkiisa wax aan weydiisanaya ma jirto wuxuu alle un mooya wax kala bixin karin alla unbaa weydiisanaysa waa caqiidadii saxiixa saliimkeedu wey inaa rabbi ku xidhnaato alla barido an yanfaca bihi inuu kitaabkan ku anfaco bihi bi hada kitaab cumuum lmuslimiin yaa ka maqan muslimiinta ideelkeed inu ilahay ku anfaco yaa ilahay weydiisanaya subxana wa tacaala waa arrin wanaagsan wey inuu qofka mualifka duceeyo qofka wax akrinaya duceeyo ducada ayada ah waxaa weye laala laha lacallaha tusaadifu lijaaba wakti ijaabaa jirta ducada hadda iska badiso mar unbay ku dhacdhici mar un waafaqi ijaabadii marka wuxuu leey musanifka wallaha ilahay baan asalu weydiisanaya an yanfaca bihi kitabka ummadda ku anfaco wa huwa ilahi xasbii wey midka igu filan weeye ilaahay subxaana watacaala saa igu filan allah waxaan u baahan o dhan buu igu filan yihi wa nicma alwakiil mid la tala saartana saa u nicmo badan kelimatu madxi weeye nicmadu waxa la tala saarto waxaa ugu madxi amaan badan oo mudan oo u nicmo badan allah ilahi subxaana watacaala marka xasbi allah nicma alwakiil waa ictimaad wey waliltija ila allah qalaha ibrahim xiina ulqiya fi الnar qala mxamed sal ly slm xiinama qaluu ina الnaasa qad jamacuu lakum fakshawm fazaadhm imaana waqaluu xasbuna اllah wanicma lwakiil kelimatu xasbuna allah marka waxa wey kelima qiimo badan wey marka xasbiya allah inaad tirahda loo baahan yahay oo aadan isku barkin inaad adiga xawl iyo quwo aad leedahay xawl iyo quwo inaad leedahay ood awood leedahay ood xiilo leedahay oo awood aad wax ku fahmi karto maya waxaa wey ilahay baa subxana wa tacala waafajinta iskale allaha marka inaa tala saarano wey kitaabu dahara dahaaradii buu ku saabsan yahay waa ku bilaabay musanifka bacda hadi almuqadima alqasiira mudada muqadimada yar markii laga soo baxo wuxuu ku bilaabay dahaara inuu ka hadlo waa umuurta ku saabsan cibaadaadka ee diiniga wey leanna kitaabku wuxuu ka hadlaya alumuur adiiniya walumuur dunyawiy u ka hadli doonaa mucaamalaad baa imaan doona dhaqanka dadka isay wax kala gadan laayeen iyo ijaaradii iyo caariyadii iyo jucaaladi masaa'il fara badan wakaaladii baa imaan doonta masaail kale oo ijtimaaci o nikaaxii iyo dalaaqi wixii baa imaan doona masaail kale oo jinaayaadki iyo xuduudi iyo wixii kusaabsanaa imaan doona laakiin wuxuu ka hormariyey waxaas oo dhan umuurta diinigaba ka hormariyey asaga oo dee raacaya dahaaradu waxay sal u tahay lagu banaystaa salaada salaaduna waa cimaadudiin bunya alislaamu calaa khamsin buu ka duulaya shantii quraan oo xadiidka uu sheegay ibna cumar saxiix ahaa shahaadatu an laa ilaha illa allah wa iqaami salaad baa lagu xijisiyey marka shahaadateyn meesha lagama hadlaayo kutub baa jirta gaar oo tawxiidka iyo shahaadada iyo shuruudeeda iyo muqtadayaadkeeda iyo arkaanteeda laga hadlo oo lagu fafaahiyo masaaisha iyada dhinacaasa loo wixi fiqigaas akbarka gaar baa loo saaray fiqul akbar baa la yihahda hadda waxaa laga hadlaya waxa wey fiqigi kale fiqigi kale marka laga hadlayo waxaa ugu horeya umuurudiinka salaada ugu horeysa salaaduna miftaaxuhaa atahuur furaha salaada muxuu yahay waa dahaar qaadashada dahaaraduna asal iyo farc bay leedahay asluha almaa wa farcuha turaab asluhaa almaa wa farcuha turaab asalkii biyahaaba marka miyahabu ku horreysiin kadib uu turaabtii iyo tayamumkii baabkiisa ka hadli doonaa tasalsulka marka munaasabada taqdiimka uu ku bilaabay musanifka iyo kuwa kale imaanaya munaasabaad baa ka dhexay mualifiinta raximatullahi caleyhim kutubtooda waa kutub mutanaasiba mutasalsila munaasab bay isku tahay siday isku xigaan iyo siday u kala hormarayaan iska dheh iska dheh marka kitaabu dahaara saasuu musanifka noogu horreysiyey raxmatullahi caleyh marka wuxuu ka hadlaya kitaabu dahaara ee kitaab axkaami dahaara axkaamtii dahaarada ku saabsanaa kitaabkii ka hadlaayey wey marka kitaabkan waxaan idhi baab baabn fasl saasay tartiibaad uleeyihiin dahaaradu marka waxay leedahay wasaa'il iyo maqaasid iyo wasaa'ilulwasaa'ili ayay leedahay wasaa'ilu dahaara waxaa weeyaan almiyaah wاturaab wاlxajar wاdaabiq almiyaah oo almaa wاturaab wاlxajar wاdaabiq wax wax lagu dahiro ya qaarkood carada mxuu aha riix dabeesha iyo angega uu angegayay iyo haddii kabaha oo dhulka lagu lagu xeeyay iyo dhayl lmara iyo ayana waa jirta lakin afartaas u waaweyn in biyo wax lagu dahiro in turaab iyo caro lagu dahaaro qaato dahaarada xadadkii asqarka iyo akbarkii isaalat nijaasa looma isticmaalo lakin xadad asqarki iyo akbarki yaa lagu kor yeelaa hadii biyo la waayo turaabta muxuu ahaa xajarkii oo istijmaarkii iyo dhagaxii lagu isjeysanayo iskaga tirayay saxaradii wax lagu daahir qaadanayay dabqigii oo magdinta daabiqa wax lagu magdinayo qalabka la isticmaalayo ee kulul ayaa in waxyaalaha wax daahiradu ka mid yahay waxaaso dhan ba marka waxaa la dhahaa wasaa'il aطahaara ayaa la yihahdaa maqasid dahaara ayaduna way jirtaa ujeedada laga leey maxay tahay alwudu wاlguslu wاtayamumu wa isaalat afartaana waxaa la dhaha maqasid dahaara alwuduu wاlguslu wاtayamumu waizaalat الnajaasa afartaana waa maqaasidii wasaail wasaail waa awaanidii iyo weelashii iyo waxaa ijtihaadaadka kala wey yaa wasail wasail yihahdaa almiyaahu buu ka bilaabay lannahu biyuhu asal waxay u yihiin طahaarada markii la طahaaro qaadanayo asal waxaa u ah biyaha walidalika quraanka fatayamamu falam tajiduu maaan fatayamam waa lyidhi tayamum wuxuu imaan goorma markii biyo la waayo falam tajiduu maan marki biyaha asala markii ninkii caraabiga ahaa uu ku kaadiye masaajijkila ariiquu alayhi o subu alayhi danuuba min ma ku shuba biyo ayuu yii nabig alay isalatu wasalaam marka almiyaahu biyuhu biyayaalku aqsaamun waa qaybo dahuurun kuwa wax dahiraya daahirna ah wa daahirun kuwa iskood iska daahir u ahoo wax dahiraynin wanajisu saddexaas u kala qaaday alimaam eh, abishujaac waxaan kusoo maray afar buu uqeybiyey lakin afarta saddexdaa lagu soo aruurin karaa isagoo kii dhihi jiray daahurun linafsihi daahirun ligayrihi iyo daahirun linafsihi غayr mudahir ligayri iyo najis iyo almakruh alma lmakruh buu yiri almushamas waa ki dhihi jiri biyihii makruha marka makruha wa soo geli un waxay soo gelaysaa dahuurkii bay soo geli leanna dahuurkii wax uqaybsamay mid makruha iyo mid hayru makruha marka kawan soo hosgelayaan dahuurun kuwa wax dahiraya o dahuur wax dahiri kuwa hadduu inuu dahiri ba laguu sheegay isaguna daahir wey waa daahir mudahira wey wdaahiru mid daahiraho aan waxba dahiraynin najis wanajis mi saddexaasu ka dhigay saddexdii marka bitartiib ayuu kugu sheegi doonaa isagoo isticmaalaya lafu nash muratab fatahuuru midka dahuurka ah daahirka huwa daahiru midka daahirkaa ka wax dahiraya adaahiru fii nafsihi horta naftiisu daahir uu yahay wax nijaasaha kuma dhicin waa daahir almudahiru ligayrihi gayrkiina waa daahiri oo isaalatu najaase iyo waxyaalahaasoo dhan xadadkiisticmaalkiis rafculxadadkii iyo waxaaso dhan baa loo isticmaali waa midka koobaad waa biyaha la yihahda alma lmulaq almaau almuطlaq baa la yihahdaa asalka biyaha ayadoo la qaydin muqayid wax lagu qaydo aan jirin biyaha marka laska ilaaqo oo maa la yihahda kuwaas ku dhacayaan waa biyaha koobaad waa aلطaahiru way midka labaad biyo طaahira huwa طaahir waxaa la yihahda aلطaahiru fi nafsihi naftiisa waa u daahir walaa yuطahiru gayrah lakin gayrkii ma dahiri karo nijaasa laiskama koryeeli karo laguma weyseysan karo xadiid qabays ma jirto walaa yudayir hayraha kuwaan waxaa soo isgelaya biyihii mustacmalka ahaa ee la isticmaalay rafcu iyo isaalat najaasa ayaguna aan nijaasoobin muxuaha kuwaasa soo gelaya wuusa sheegi doona asaga faahfaahin doona maa mustacmalkii rafculxadathkii iyo isaala kuwaasa soo gelaya daahiru fi nafsi walaa yudahir hayr hayrkiisa ma dahiraayo ilan waxbaa lagu iskaa koryeelay wnajisu midkii saddexaad najis baa yihahdayo biyaha saddexaad hayruhumaa wey kol haddii lagu sheegay labadaasi wixii kasoo haray muxuu yahay almaa najis waa biyihi nijaasada biyaha nijaasada waxay ku noqdaan nijaaso biwuquuci nijaasati caleyh biyuhu waxay nijaas ku noqdaan biwuquuci nijaasati bimujarad wuquuci nijaasa idaa kaana duuna qolatayn hadduu qolatayn ka yaryahy nijaas ku dhacday hadduu qolatayn ka badan yahayna wuquucu nijaasati maca tagayur awsaaftii saddexdaa mid kamid inuu doorsoomo hadduu qolatayn gaarsiisan yahy marka najis baa la dhihi falaa yajuuzu ma banaano xukunkii najiskii buu kugu sheegay rafcu xadathin in xadath lagu kor yeelo xadath asqara ama xadath akbara weysaan ku weysaysan biyo najaasa ma dhigi karti janaabaan iskaga koryeela ama xayd baan kaga daahir noqona ma dhigi karti falaa yajuuzu rafcu xadathin xadath koryeelidiis ma banaano walaa isaalatu najisi nijaas in lagu zuuliyana ma banaano leanna biyahan waxaa lagu marka lagu dahar qaadanayo rafcuxadath inuu yahay isaalat najis labadaa wey walaa izaalatu najisi nijaas in lagu zuuliyana ma banaana ilaa bilmaai lmulaqi biyahan maa lmulaqa la yirahda mooyii maa mulaq waa kuwii duhuurka daahiru linafsi dahir liqayri maa mulaq yirahda waa saga kuu sheego wadahuuru biyaha dahuurka waxaa la maa mulaq baa la yirahda wax qayda ma laha haddii la qaydana qaydkaa qayd laazima maaha haddii la qaydo oo maala waxaa la yihi maa lbaxri baa la yihi ama waxaa la yihi maa nahri ama waxaa la yihi maa lbeyri qaydkaas qayd laazima ma aha wax u taray ma leh wuxuu u taray oo lagu kala fadili maa lbaxri iyo maa nahri iyo maa eh, mxuu ahaa beri lagu kala fadili ma jirto isku sii way xukunku ka taagan yihin marka maa mudlaq baa la yirahda wax lagu qeydana male calaa ayi sifatin kaana sifa alla sifaday ahaato min asli khilqa abuurkii asalkiisii ah abuurka asalkeeda siay ku abuurmeenba ama ay ahaayeenba maa lmutlaqaasaa dahuur ah oo lagu dahaaro qaadanaya calaa ayi sifatin kaana min asli khilqa wuxuu ka wadaa midabka ay leeyihiin waa cad yihiin waa madoob yihiin waa kulul yihiin waa qabow yihiin waa dharaan yihiin waa macaan yihiin waxaas o dhan farqi ma kale leh calaa ayi sifatin kaana min asli kolba haddii biyuhu ay biyo dawura yihiin naftoodana ay daahir u yihiin keyrkoodna ay dayirayaan ma biyahaas ma mutlaqi wax lagu qaydi ayan jirin kuwaas unbaa nijaasada laiskaga korye laiskaga suulin karaa xadadkana lagu lagu koryeeri karaa ala kaana ayi sifatin kana min asli wayukrahu waxaas la nacaa waa midii markaa karaahiyaadkii buu sheegay markuu ka hadlay wixii daahir ahaa ayuu ka hadlay karaahiyada waa soo geli ka daahirka soo geli laakin maca alkaraaha baa la dhihi wayukrahu waxaa la nacaa karaahiyadaasina waa karaahiyatu tansiih eh waxay leeyihiin sharcan wadiban sharcan wadiban waxyaalaha la karaahiyeysto qaarna waxaa loo karaahiyeystaa xagga dibiga iyo caafimaadka dartiis iyo khatarta qofka u keenayso qaar waxaa loo karaahiyeystaa xagga sharciga dibiga waxba kama qabo iyo caafimaadka badanka lakin sharcan mid waxaa dhici karta labadiba diban wa sharcan labadiba in loo naco diban wa sharcan mid waxaa dhici karta in sharcan loo naco laakin diban ah, afwan in diban loo noco dibi u diday lakin sharcan u diday waa cagsi saxiix intaas uka qaybiyaan marka kanaahiyatu tanziih bay yidhaahdaan ah, leanna wax hadda nas oo saxiixa lama hayo laakin dibi ahaan iyo caafimaad ahaan ayaa loo nacay bilmushamasi bilmaai mushamas biyihii la qoraxeeyey biyihii la kululeeyey qoraxda ayaa kululeysay Ah, qoraxda la dhigay markaasay kolaatay in lagu dahaaro qaato karaayo wey waxaa lamida in in la cabo oo caloosha la geliya lacabo riwayadana waa sidoo kale wey lidalika cumar radi allahu canhu kana yakrahu اliqtisaal bilma almushamas wuu nici jiray ba layiri waxay leeyihin inuu yuriu lbaras xadidka ma asixi dibi ahaan bay uga hadlayaan baras iyo cuduro iyo inuu keenaa dhici karto jidhka uu dhibaato u keeno laakiin waa goorma biyaha mushamaska ah waan soo maray ibnshujaac intaas ku dhaafay lakin muxuu ku daray isaga fi lbilaadi alxaara ayuu ku daray ibnu naqiib wadamada kulul xijaaz oo kale oo konton ay marayso digrii kulaalka uu marayo mararka qaar goboladeenan oo hadda dee mararka qaar afartan ku dhawaanayo masodon wax gaari fi lbilaadi alxaara wadamada kulul waa ko waa qeydka koobaad qeydka labaad fi lawaani almuntabica alawaani almuntabaca weelasha laisku dhadhajiye ee la tumay la dubeeyey ilan weelkan mid waxaa jirtaa biro w birta wey naxaasta iyo birti iyo wax laisku dhadhajiyey wey laisku dhadhajiyey aggan qab aggan weel isaga oo bir intaad qabato aad weel kasoo saaran karta ma ma jirto bikhilaafi alkhashabi waاljuluudi wاlkhazafi wاlxawdi ha inta way khilaafsanta kuwa ayaga dhib ma leh hadday mushamis yihiin weelka laga sameeya khashabka dhiilkii iyo haantii maduba lagu tumaa waa un la qoraa un god umad kala soo bixi sidoo kale midkii jildigaha ah maqaarki haragan iyo maqaarkan asaga duba looma isticmaalo wa lasku toltolaa lasku hagaajiya kadalika mukhasafki jilayga midka laga sameeyo jilayga dhoobada isagana sidoo kale wey duba looguma garaaco laguma waxeeye waa lasku malaasaa xawdki iyo darki intaad malaasatay aad biyaha ku shubatay intaba ayagu dhibaato male leannahu wuxuu ka baxay alawaabi awaani lmuabaca kan ka baxay walaa dabciyey laisku garaacay maratay la dubeeyey mudaba waxaa dhaha wasaa kuu fasiraye wahiya maa yudraqu wixii midka lagu garaaca la dhaha bilmadaariqi dubbaha midka lagu garaacay a dubbaa lagu garaacay xaggan soo celi xaggan soo celi waa la ballaadhi waa la tumay markaasaa weel laga dhigay tumidaa la tumaayo iyo iskujebintaa la isku jebinaayo ayaa markii biyaha intay galaan ay biyaha ku kululaadaan muddo badanna kuleylkii ku socdo yaa meelihii ayagaha ahaa ee la tumay baa waxaa laga yaabaa inay zuhuuma wax ka soo baxdo oo uu sadiidkii iyo muxuu ahaa daxalkii iyo wax soo go-o wixii deena biyaha u raaco hadhow deena nuxaas iyo nooc birti kamida ah, caloosha ay gasho ama jirka ay galaan meelaha waxyaalaha masaamka iyo dulduleelka ee jirka ay galaan halkaa deena amraad iyo cudurra ay kasoo baxaan tanaa la diidan yihi kuwa kale laakiin waxaa kama soo baxayso marka wadamada horta kulul wa inay ta lakin wadamada iska qaba xoog kuleel yar ma gaarisa xaddaas weelku waa in weel la tumay oo bir ah maa yudraqu bilmadaariq ilaa ila adahaba walfida dahabka iyo fidadase kuma jiraan ayagu oo in maarata iyaga la cabo iyagoo biyo kulula ku jiraan biyaha ayaga ah biyaha ayaga ah ufiirso biyaha ayaga ee la cabayo weelka dahabka iyo fidada ku jira kuleelka ay kulaadeen darteed kareeya unoqon mahayaan laakiin xaaraan bayba noqonoo isticmaali dahabi walfidati bay xaraan ku noqdeen laba masala isdhex gashay biyahan kuleelka maxaad u cabtay naftaada khatar ugelisa lagu dhihi maayo dahab iyo fidadaas wax ka cabto kuleel kastaba ha gaaraane lisafaa'i maadatihi maadadoodaasa saafi ah wax maarata goga-aya ma aha dahabka iyo fidada laakiin hadda si kale baab kale ah ayaa lagaa soo geli oo isticmaalu awaani dahabi walfidati waan mari doonaa inay xaaraam tahay xadiista nabig alay slam akay kuso arortay in wax lagu cabo oo weelashooda iyo saxmadooda la isticmaalo waa kii la diiday wtazuulu way zuulaysaa karaahiyadii biyihii kululaa ama weelashii nooca soo sheegnay bilaad alxaara biyaha kulul in la isticmaalo karaahiyaheeda way zuulaysaa karaahiyadaasi bitabriidi bay ku zuuli in la qaboojiyo in la qaboojibiyihii baa la qaboojiyey biyo lagu daray meel qabo baa la dhigay markaa de waxaa wi waa zuulaya azuule waida tagayara almaau biyihii marka ka hadlayaa daahir weeyaa maaniri dahuura weeye laakiin asalkii saas ahaa maxaa ka leexin kara wixii ka leexin kara oo dahuurnimadii ka qaadi karuu sheegayaa wixii aanan ana ka leexinayninna waa sheegi wixii intay dahuur ka qaada daahir hayra mudahira ka dhigina waa kuu sheegi marka ufiirsa muqadimadan hore markuu kuu sheego ixtiraazaad ayuu dabada uqaban doonaa ixtiraazaadkana waxaad fahmi waxa laga ixtiraazay markaa soo fahamto wuxuu ku leeya waidaa tagayara almaagu biyihii hadday bedelmaan tagayuran bedel kathiiran fara badan horta kathiirada ku dheg tagayuran kathiiran maxaa ixtiraaz u noqon tagayuran a bixayu bay doorsoomeen yaslubu canhu uu ka sii maayo ismulmaai yaslubu canhu biyihii xaggiisa waxaa ka baxay oo laga siibay ism almaa yuslabu canhu ism lmaay ama yaslubu canhu ism biyihii magacii magacii biyanimadii ayaa meesha ka baxayba oo markii saa loo fiiriya waxaan muxuu yahay waa barax baa la dhihi waa biyo la dhihi maayo ha way doorsameen biyihii heer waxay doorsameen biyanimadii magacii biyanimadii ay ka baxday meesha magacii biyanimadii ay ka baxday oo maxaa takyiiriya bedelay bimukhaaladati shayin shay dheehay mukhaalada ah. waxaa kala jirta mukhaalada ah iyo mujaawara mujaawara ku imaan doonta mukhaaladan ku dhegarow iyaduna waxaa laga hadlay hadda waxaa weeye tagayura tagayuran bilmukhaalada mukhaalada iyo dheehitaan bimukhaaladati shayin shay baa dheehay a shaygaasoo daahirin daahira ayaa lagu dheehay lagu dhexdaray shay daahira daahir intaana ku dhegano iyadana waxa dooriyey uu ku doorsoomay waa mukhaalada ee maaha mujaawara wax la darsay maaha waxa isaga ahee mukhaaladada ku dhacay ee biyihii dooriyeyna waa shay daahira maxaa baxay najis baa baxay xaggaa udhiga isagana yumkinu waxaa suuragala asawnu in laga dhowrsado o laiska ilaaliyo canhu can hada almukhaalad shaygan mukhaaladka ama mukhaalidka ah ee wax dheehayna in laga ixtiraasoo laiska ilaaliyo waa suuragal maxaa baxay waxaa la iska ilaalin karin baa biyihii bedelay daahirra ah ismulmaana aan bedelin yaa soo socoto ixtiraazaadkaasa isku imaan doona bxayu yumkinu sawna canhu ka daqiiqin waa ka mihaaladii marka ka daqiiqin sida daqiiq oo kale budo biyihii buda yaa ku daahatay budo waa la iska ilaalin karaa wuu dhayaho mukhaalado weeye daahir weeye oo nijaas ma aha a ka daqiiqin haddii de laga badiyana ismulmaagi biyihii meesha magacii biyanimadii ba ka bixiy uji iyo shurmad baa loo bixini wa zacfaraani zacfaraan oo kale ayaa biyihii dheehay waa ko xugun jawaabtii jawaabta iyada ahayd idaada jawaabteedii waa ku socta aw mase istucmila biyihii baa la isticmaalay istucila min biyihii baa la isticmaalay duuna alqolatayn xaala kawniha duuna qolatayn ayagoo qolatayn ka yar ayaa la isticmaalay oo maxaa lagu isticmaalay dunuul waa waxaa weeyaan ixtiraas baa ka bixi doona qayd wey maxaa lagu isticmaalay fi fardi dahaarati اlxadathi xadadku dahaaro qaadashadiis xadadkaasoo farad ah xadath yaa la kor yeelay dahaar dahaarat lxadath shay farad ah ayaana lagu banaysanayaa xadadka asaga ah marka laistima la iska kor yeelayo waa shay farad ah oo salaada ku tukan rabtaa farad ah ayaa ku tukan rabtaa jinaaba iska koryeeli rabtaa marka dahaarata xadath faradkaas sunada soo baxaysa hadduu qaleys qaleys sunaa yahay ama waysada ay waysada cusba way soo socotaa wayse cusub ay tahay waysada hore ayaa waxaa la dhahaa farad duuna alqolatayn bay ka yar yihiin biyihii isticmala waa la isticmaalay waa masale labaade duuna alqolatayn xaalay biyuhu yihiin baa waxaa loo isticmaalay fii fardi dahaarati lxadathi xadathku dahaaro qaadashadiis ama iska koryeelidii fardin farad walow lisabiyin ba ahaade ilmo yar ba ahaade waxa ku weyse qaadanaya ama xadadkiisa kaa kor yeelay yaraantiisa la fiirin mahayo ee waxa uu ku banaystaa la fiirin farad buu yuu u weysaystay aw amase aw inajis ah, walow lisabiyin istucmila baa isku cadfanta waxaa loo isticmaalay dul qolatayn fi fardi dahaarat alxadath aw istucmila waxaa loo isticmaalay biyihii yaraa ee qolateen ka yaraa waxaa loo isticmaalay fi najisi fi isaalati najis ah, nijaaza iska zuurinteed ayaa loo isticmaalay iyana waa farad ama xadad faradaa laiskaga kor yeelay ama ma ahee nijaasaa laiskaga zuuliyey walow lam yatahayar yuuna doorsoomin be ah, walow lam yatahayar kuwa biyaha nijaasada laiskaga zuuliyey biyaha aad isticmaalaysa duuna qolataynka ee nijaasa aad iskaga zuulisay yayna doorsoomin be ilan duuna qolatayn doorsoon looma shardiye waxaa doorsoon loo shardiya waa maxay hadii biyuhu qolatayn gaaraan lakin hadday qolateen ka yar yihiin bimujarad muwaaqaati nijaaza ku nijaazoobi walow lam yatahayar haye jawaabti awe idaa jawaabteeda awe lam tajuzi dahaaratu bihi oka dahaaro lagu dahaaro qaato ma banaana bihi biyaha noocaas in lagu dahaaro qaato ma banaana oka waxaan ka soo hadalay sheekh ya idaa tagayara almaau waa doorsoomay tagayuran kathiiran buu doorsoomay yasiir baa lahay baxayu buu doorsamay yasluxu canhu ismaama biyihii maganima magacii biyaha meesha ka baxay oo ka siimay bimukhaalabati shayin shay dheehay oo ku dhex darmaday la daris meehe ayay ku doorsoomeen shaygaasi nijaas meehe daahiran daahir wey yumkinu sawna canhu in laiska ilaalina waa suuragal ee casiir maaha wax adag maaha ka daqiiqin oo kale wey wazacfaranin oo kale wey ko masalada ayada jawaabteeda maxaa lam tajuzi aطahaaratu baad halkaasi ku dhici soo qaadla masale kale aw isticmila waa la isticmaalay biyihii duuna qolatayni xaalay biyuhu yihiin oo qolateyn ka yar yihiin fii fardi dahaarati alxadadi xadath lagu dahaaro qaadanayo xadadka dahaaradaas ayana waa dahaara farada wey ah, farada wey dahaaro farada oo salaad waajiba ah ku tukanaysaa ee maaha salaad sunna ah ama waa qabeys waajib ahoo jinaaba iska qabaysanaysa ee maaha qabeys sunnaah oo jumcadii oo kale iyo kuwaas maaha ee waa dahaaratu xadad wey farad ah walow lisabiyin baa allaha ka dhigay qofkaasi aw najis aw isaalat najis buu u isticmaalay biyihi duuna qolateynka ahaa wuxuu u isticmaalay izaala najaasa najaasad bu kuskaga zuuliyey walow lam yatahayar yana biyihii doorsoomin be qolatay bay ka yaryihin najasa iskala zuuliyey ma doorsoomin ma doorsoomin waxba ku tari mayso kolba haddii bay yaryihiin lam tajuzi tahaara intaba dahaaro ma gudayso bihi bi hada alma lagu dahaaro qaato in lagu dahaaro qaato oo mar kale mar kale lagu dahaaro qaato mar kale kuma dahaaro qaadan kartid biyo noocaasa ma isticmaali kartid wey intay daahir ahaayeen oo fiicnaayeen zaxfaraan intu ku daatay iyagoo dhan baa isbedelay huruud baa ku daatay waa isbedeleen magacii biyanimadii meesha kama muuqato kuma dahar qaadan kartid naftooda waa iska daahir oo shay daahira ku dhacay laakiin ma dahar qaadan kartid wey waana isticmaal baad ku samaysa oo weysaad ku weysatay waa iska hoorisay biyaha iyageed isticmaashay weysada iska horiso faradka ma ayaduna kuma jirto ma iskuma dahar qaadan kartid biyo yar bay ahaayeen nijaasaad kaga zuulisay ayagana maartay nijaasad iyaguna sidoo kale walow lam yatagayar lam tajuz lahaa rabi fain tagayara waa kan marka ixtiraazaadku hadda ku bilaabaya wuxuu ku yihi fain tagayara haddii biyihii bedelmaan bizacfaraani bay ku bedelmeen wa naxwihi iyo zacfaraan wixii lamid ah waxyaalaha kale ee ayaguna daahirka ah ee wax bedeli kara caanaaba lamid oo ku daatay oo kale yasiiranse hadda maxaa soo marray kaiiran soo meen tagayurkan maanta waa tagayur yasiir wax yar zacfaraan ku daatay waxoogo midabku waa sii bedeli lakin aad ma sii aha aw amase bimujaawirihi shayga asaga ah ay biyuhu ku bedelmeen bisababi mujaawirihi la deris ay la derseen daraaddeed wey maxaa muxuua soo maray mukhaalada mukhaalada meh waa mujaawara isku hal weel baa yaa weel baa biyi lagu shubay weel kalena waxaa lagu shubay cuud iyo wax barafuun waxaa lagu shubay biyihii wax kasoo udgaaya barafuunka kasoo udgaaya kuma daadanin lakin wela weela darseen mujaawara wey ka cuudin cuud iyo waduhnin subag oo muayabayni wax la dhiibeeyey ama muayibayni iyagaba wax udgooneynaya mooyeen oo kale wey ka cuud iyo waduhnin duhni muayibeyn wax diibinayo oo wixii u dhowaadaanba udgooneyn oo kale yaa la darsay ow mase bimaa shay baa dheehay laa yumkinu sawnu canhu in laiska ilaaliyo ayna suuragal ahayn hadda waxaan soo marnay waxaan biyaha bedelay oo wax laiska ilaalin karo ka daqiiq wazacfaraan soo ma taas way midaan lagu dahaar qaadanayn midka maanta laa yumkinu sawnu canhu iskama ilaalin karo ilaa ilaa biyuhu ay isbedelaan waxa bedelayna oo waxaan iska dhowri karin ka dixlabin oo kale wey daxlab ah, laleebada biyaha sooma arkin markay meel ay balayaha iyo waraha iyo waakaabti iyo markay middo ay joogaan maxaa fuuli ya maxaa fuula kalbaa ah. ya kababa rababa waka ayada <laughs> waxaa kaloo dhahda yaa kale wax kala yaqaan labeen haye labeen waa jirta ya dhoobaal xayaa xayaabo xayaabo isku soo aruuri waxaasoo dhan dhaxlab baa la dhahaa daxlab wey in la fahmo muhima gol hadii la fahmo khayr ah. waxyaalaha ayaa ka daxlabin hadda daxlab biyaha inay waxaa fulaan wax laiska ilaalin kara maaha laa yumkinu sawna canhu soo ma laiskama dhawri karo wa waraqi shajar wa waraqi shajarin iyo geed caleyntiis oo tanaahala fiihi ku daaratay ayadaa iskaga daaratay nina kuma daadinin biyihii waa gaabtii geedaha korka ka saara bilcin baa kor daaran geedki saa baa ku daadiyey caleynti markaas caleenta ugu daadinaysay bedelmeen tanaahala fiihi wa ama caro ayay la bedelmeen meeshay ku yaaleen baa dhul dibir ahaa ama dhul caracad ama dhulka noocyaha kala duwane biyuhu mar walbaba yuxaakoona waxa meesha ay ku jiraan bay shabahaan midabka ayuu raacaa biyihii meeshay ku fadhiyeen ardadii iyo turaabtii iyo caradii ayaa badashay waduulu muktin iyo nagaadi dheer ha biyihii baa muddo badan yaalay oo zaman badan bay joogeen markaas isbedeleen ayagoo dhan madow noqdeen dacmaq ba isbedeleen o mase istucmila waa la isticmaalay fi nafli baa loo isticmaalay haddana maxaa soo mariray fardi dahaarati lxadiid soo tan waxaa weeyaan dahaarat nafli wey biyahan waxa wey waa la isticmaalay lakin sunaa loo isticmaalay kamadmadati luqluqasho iyo istinshaaqi oo kale wey watjdiid wudui weyse horaad qabtay adoo weyse qabay baa weyse biyo kale intaad faraha gashatay ku weysatay farad kuskilada koryeelina sunaad u isticmaashay waqusli masruun iyo qabeyskii sunada ahaa jumcadoo kale iyo cala alqowl inay suno tahay aw mase jamaca lmustacmal biyihii mustacmalkaabuu aruuriyey ow jamci mustacmal biyihii mustacmalkaabuu aruuriyey fa wuxuu gaaray qulatayni buu gaaray kuwa mustacmal aho weyse lskafara kor yeelay yuu aruuriye aruuriye aruuriyey adigu waxaad ku weysatay keen hebel waxaad ku weysatay keen wixii laisku keenay meeshana ahaan la buuxiyey fabalaqa qolatayn jaazat idahaara intaasba dahaaradii way banaan tahay bihi bi almaa biyaha in lagu dahaaro qaato waa banaantay inta aan soo sheegnayba waxayna ixtiraas ka wada yihiin intanba masaa-ishii hore soo maray ay ixtiraas ka yihiin wixii aan lagu dahaaro qaadanaynin biyihii intuu bedelay magacii biyahanimada baaba ikhtilaad udhacay yasiir unan ahayn kathiir uu yahay mukhaalada ay tahay mujaawara aan ahayn fardulxadath laiskaga kor yeelay mustacmal ahoo shay maarata waajiba la isticmaal nijaaza laiskaga kor yeelay waxaasoo dhan waxaan soo marnay lam yajuz wixii intaa kasoo horjeedana jaaza ah. walow adkhala hadduu geliyo mutawadiun qofu weysaysanaya yadow gacantiisi bacda ghusli wajhihi aw gasli wajhihi wejigiisi markuu dhaqay maratan hal mar ah halkaa mar bu inu ku kaaftoomo ama laba jeer saddex jeer bu weys ku dhaqday waa iska mid markuu dhaqay kadib wejigiisi ayuu o masejurinu qof jiraabo qabay yaa bacda niyati markuu niyooday niyat liqtisaal qabaysashadii jiraabadu ka qabaysana markuu niyooday kadib wuxuu gacantii geliyo dalaq siiyey fii duuni qolatayni fii maain duuna qolatayn biyo qolatayn ka yar ayuu gacantii geliyey muxuu u gelinayaa lilikhtiraafi fakhtarafa wuu soo darsaday wanawa likhtiraafa soo darsashuuna niyooday lam yaduru ma dhibayso saas ku le waxa niyat likhtiraf la yihahday oo biyihii inaad dhexgeliso gacantii ama wejigii markaad dhaqaysa ad dhexgeliso xubnihi taas lama ogolay leyihi maxaa sababto isticmaal mustacmal bay noqonayaan haddaad gelinta aad gelinaysa inaad ku dhaqdo aad ka rabto ama aadan niyoonin niyat likhtiraafa mutlaqan iskaga geliso labada mustaqbal bay noqon laakiin haddii niyat liktiraaf ay kaa tahay markaan gacanta gelinayo gacanta kuma dhaqayo gelinta aan gelinaye biyahan kusoo qaadanaya ujeedada inaan biyaha soo qaato oon wejiga ku dhaqdo oon ku masaxdo yaan u gelinaya ah, niyat likhtirafka macnaa saa wey haddaase aad u geliso inaad gacanta ma ku dhaqdoba gelinta aad gelinayso ah, ama mee aadan niyo niyat liktiraaf saara almaawu mustacmalan biyihii maxay noqdeen mustacmal maaw lmustacmalna maxaan soo maray lam yujiz dahaaratu fiih in lagu dahaar qaato ma banaana marka masalada ayada ana waa masale aan wax daliila loo haynin niyat اkhtilaafkaas daliil looma hayo nas kuma soo aroorin xataa imaam shaafici raximah اllahu tacala mutaqadimiin shaaficiya ma qabaan mutaahiriin shaaficiya ijtihaadaadkooday kamid tahy marka wuxuu le raximah اllah musanifka walow adkhala mutawadiun ku weysaysanaya hadduu geliyadu gacantiisa bacda qusli wajhi wajigiisa markuu dhaqay kadib maratan mar oo junuban ama janaabo qof qaba bacda niyati niyada kadib fii duuni qolatayni biyo qolateen ka yar ayuu gacanta geliya adi qolteen ka badya dhib ma lehe faاktarafa markaasuu soo darsaday wanawa اktiraafa soo darshasunuu niyooday lam yaduruu ma dhibaayo wailaa hadduu niyo waayo niyat اkhtiraaf uu la imaan waayo saara baaqi mustacmalan inta hore uu darsaday waxay ka soo haray mustacmal bay noqdeen laana markuu soo darsaday darsashada ayada xubin buu ku dahaaro qaatay biyihii marka waxay noqdeen biyo xubin xada xada maaratay farada iskaga kor yeelay ayay noqdeen marka biyo mustacmal ay noqdeen lama isticmaala bu leeyahy walow in khamasa junubaani laba qof oo jinaabo qaba hadday tiimbadaan iyo fa akhara ka badan saddex iyo afar baa isla tiimbatay dafcatan hal mar ah ow amase waaxidan mid baa tiimbaday bacda waaxidin mid gadaashiis oo isku talantaalis bay ahayen kuwaa tiimbani kukala tiimbani ama hal mar bay intay ko laba dhee isla tiimbadeen fii qulatayn biyo qolatayn dhan biyuuna biyo qolatayn gaari wey war meeshana ama barked meeshana wey irtafacat janaabatuhum janaabadooda way wada kor noqonaysaa dhammaantood walaa yasiiru biyahana noqon mahayaan mustacmalana noqonayaan sababtu waxaa weeye ma qolateyn haddii gaaraan la yaxmil qabd ah, ida balq ma qolateyn fala yaxmil qabd fi riwaya lam yanjus ah, marka waa biyi qolateyn hadday gaaraan tagayur iyo isbedel un baad ka fiirini marka tiimbashada ay wada tiimbadeen webigaas ama goortaa ay tiimbadeen ayaa ku filan qolataan maxaa la dhahaa haddaba wuxuu ku le walqulataani qolataanku labada qolo ah, qilaalku qolataan waa tahniyatu qulla qulladuna waa jiraar wey kilaalu hajar waa kii nabiga aley salatu wasalaam markii la dheelmiyey leylat isra walmicraaj uu geedkii sidratulmuntaha marku hadlaya waa kii lahaa waxaad moodaa awraaqdeeda iyo caleenteedu aadaan alfiyala midhaheeduna waxaad moodaa ka kilaalu hajar a meesha hajar la yidhaahdo ashuumaheeda marka kilaalku waa ashuumaha wey waqolataana kamsamaat rodlin waa shan boqol oo rodol baqdaadiyati baqdaad loo nisbeeyey magaalada la yihahdo taqriiban a shan boqol oo rodol oo rodolada baqdaad laga isticmaalo wey kol bay caasimad muslimiinta ahaan jirtay dowla cabaasiya madiinatu salaam baa la dhihi jiray baqdaad taqriiban buu ku yiri taxdiid ma aha oo haddii hal kooba iyo laba kooba iyo ay ka yar tahay shantii boqol hal rodol laba rodol iyo dhibma leh ay kuley ku dhawe suura dhaweyn baldhaha shan boqoloo rodol hadda dee hadda rodol lama isticmaale waase culummada xagga literka marka la dhaho isku khilaafeen kuwa waxaad arkaysaa boqol iyo lixdan liter leh kuwa laba boqol leh kuwa laba boqol iyo toban leh waad arkaysaa ah, marka biyo badan oo curfiga iyo caadada marka la fiiriyo biyaha waa badan yihiin la yiraahdo unbaa un iskaga fiirinaya lakin isaga xagga masaaxada adraciga ah marata uu ku sheegaya wuxuu kuleeyahay wa masaaxatuhaa masaaxadeedu masaafada biyahaas qolateenka meeshaay qaadi karaan diraacun waa hal dhudhun iyo wa rubcun diraac rubaciis dhudhun iyo dhudhun afar loo qeybay meeshiis dhulan xagga dheerarka xagga dheerarka marka laga hadlayo ila weelku wuxuu leeyahay duul iyo cardi iyo cumqi buu leeyahy xagga dheerarka waa inuu diraacya wa carda xagga balacana waa inuu asagana u yahay dirac marka waa mustadiir wa cumqan xaggan hoose ee biyaha ku jiraana waa inuu dhudhun iyo rubuc u gaadhayo taas yiri sidaan ku xisaabo falqulataani haddaba labada qollo laa tanjusu ma nijaasoobaan bimujaradi mulaaqaati najaasa nijaas ku dhacday daraaddeed mujarad ah oo wax kale la soconin kuma nijaaso noqdaan ah, maxay ku nijaaso noqdaan haddaba bal bitakhyiiri biha aw bitagayuri biha nijaasadii inay bedesho walow tagayurkaasi ha ahaado yasira mid yare inay nijaaso ku dhacdo qolataynkii ko haddana ay tagyiir meesha imaadaan maxaa bedelmay midabkii ayaa isbedel ku dhacday bisabi nijaas nijaas mucayan oo midab laheed baa ku dhacday midabkaa ka muuqda suudhii baa isbedeshay dhadhankii baa isbedelay saddexdaa mid kamid a hadduu tagayur ku yimaado waxaa weeyaan nijaasadii biyihii nijaas bay noqonayaan xadiis qolatayn waa isku hayaa lakin ijmac اluma ayaa la ictimaadaya walow yasiir haba yaraa tagayurkaasi uma in zaala tagayur marka biyaha xad lakhariya laisku hayaa biyaha aharka ee badan nacam iyo biyaha aqalka ah biyaha aharka iyo biyaha aqalka bacd aima waxayba qabaan biyuhu haba yaraadaane waxaa nijaaseyn kara waxay nijaas noqonayaan ilaa tagayara haba yaraad malikiyada saas qabaan ah, tagayur bay ayu taagan yihin haddi rabaan ha yaraadaane lakin jamhuurtu waxay qabaan biyaha markay nijaasoobayaan waa in loo kala qaada biyo yar iyo biyo badan biyaha yarna waxaa xad u ah cinda shaafici xanaabila qolotayn cinda alxanaafna cashara fi cashara iyo haddii dhinaca laga riixa dhinaca kale inuu dhaqaaqi iyo waxaasay dhahaan xanafiyada qowlkooda daciif wey muxuu yiri warwaashan wa dhibtay ah? madamba soo qaadan maaya ya maxaa tiri dhiraacun a ah. saa maana dhihin miya sheekh xuseen dhiraacun dhiraac ko ku dar wa duulan iska dhaaf shee halka dhulka iska ay waka jazak allah khayr ومساxتha dirاع وربع طuلا وcرضا وcمقa فالqلتاni la تنجuس مجرد ملqd نجاس bal bالتغyiiri bha walow haba yaraadee inay doorsoomaan bal rabiyaha haddii qolataynba ay ay qolataynba hadday dhan yihiin muxuu aha qolatayn hadday dhan yihiin inay tagayur iyo doorsoon imaado ثuma in zaala تغyiiru binafsihi tagayurkii ama تغyiirkii xisiga ahaa ama taqdiiriga ahaa doorsoonkii asaga ahaa ee muuqday ama loo fahmay inay doorsoomeen hadduu zuulo binafsihi baa iska zuulay biyihii lagu oga hadda suudha iyo wax kasoo urayeen yaaba iskaba kaba baxay orki ah, dabeeshii maraysay iyo hawadii baa isbadeshay waa iska idgoonaadeenba aw mase bimaayin bay ku doorso ayuu ku zuulay bimaayin biyo ayuu ku zuulay biyo nijaashay biyo kalea lagu shubay markaas hadeen wixii doorsanahaa midabkiibaa doorsamayba bedelmay hagaagay uu ficnaaday suudhii baa isbadeshay u ficnaatay dahura aw dahara ah daahir bay marka noqonaya biyihii nijaastaheed baa daahir noqon haddii biyihii nijaas ahaayeen soo maarag hadda waxaa la yihahda taxliil lmiyah baa jira taxliil almiyah biyihii nijaastahaa baa la taxliilinaya muwaadii qadirkeeda ee qusakdeed baa laga saari biyo nadiifay noqonaya shood baa lagugu soo shubi waad cabaysa ah, siwijka arkaysa intii la dhex kaco oo qashinkii iyo furkii agga loo kala tuuro oo wixii wasakda agga loo tuuro oo nijaastii agga loo bixiyo ayaa dee naakilimijaar way leedahay ad cabaysa ah waa tacliil wey uma in zaala takyiru binafsi o bimaain biyo kale lagu shubay dahara daahir buu noqon o binaxwi miskin taas waa markay daahir noqonayaan mar ayna daahir noqonayn baa jira biyihii takayurkii baa ka baxay laakiin maxaa ka bixiyey waxaa ka bixiyey wax kaleo ajnabia lagu isticmaalay waa maxay ow amase binaxwi ay zaala tagayuru tagayurkii baa zuulay binaxwi miskin miskin lagu shubay daraadiis miski oo kale biyihii suulahayba intii la qabtay baa barafun iyo miski lagu shubay Ah, suudhi lagaga saaray aw mase bikhallin khal baa lagu shubay khalku waa khamradu markay kala degto oo maadadii iskaarkeeda waalays dadka ay ka baxdo ayaa khal la yihahdaa aw bituraabin caraa lagu shubay falaa maya marka falaada muxuu ka wadaa falaa yadhuru ma daahir noqonayo sababta maxay u daahir noqonaynin lishaki ah, waxaa laga shakisan yahay nijaasadu ma mustatir baa mise way zuushay baraafuunkan lagu baraafuunay miskin loo isticmaalay ma nijaastii urkeedii buu noo qarinaya noo usxabaalaya mise ficlan nijaastii way zuushay urkeedi waa zuulay lama og ah, maro wasaka qaaday oo uraysa markaasaad barafuun la dhacday ladhacday ladhacday ladhacday la dhacday xogood kus wadamari oad ku tukan laakiin hadhow haddana banaanka usoo boodeysa marka tan lama ogol kuleeyahy aw mase binaxwi miski miski oo kale aw bikhali khal oo kale lagu shubo biturab carafalaa ma daahir noqonay wa duunahumaa dunahumaa duna lqolatayn baa loo jeedaay qolatayn wixii ka yar qolatayn baan kasoo hadleynay qolataynku ma najaaso noqdaan ilaa bitagayur baa soo maray ama wadunahumaa duna qolatayn hadday yihiin biyuhu qolatayn ka yar yihiin yanjusu way nijaaso noqon bimujaradi mulaaqaati najaasa nijaas inay ku dhacday oo la kulantay kelia ayay ku nijaaso noqon mujarad iyadoo wax laga dhartiray kelia un nijaasa ku dhacday bimujaradi mulaaqaati najaasa ayay ku nijaasoobi wain lam yatagayar iyana doorsoobin be ilaa an yaqaca fiihi najis waxay ku nijaasoobi nijaasada ku dhacda keliya wain lam yataqani doorsooyin be ilaa an yaqaca inuuba ku dhaca mooyeene fiihi fi duuna qolateyn biyihii qolateenka ka yaraa najasu nijaasa inay ku dhacda mooyeene nijaasadaasoo laa yarahu lbasaru aragga una arkeyni nijaasa ishaba qabanaynin inay ku dhacdana meesha waad og lakin isha wax qaban ma aha daqsi haddaad arkaysay oo xaar kor taagnaa maanta burur soo yiri biyihii kaaga dhex dhacay wixii uu iyo lugaha ku watayna ma arkeysa loodii seenteedii isaga firdhinaysa kaadii cinda shaaficiya alaqool ayuu nijaas tahay ayadana sidoo kale wax la arkay maaha maradi kaadatifiqday hadaad marada fiirisa waxba ba ya waxaasoo kale macfi wey macfi baa la dhahaa waa la cafiyey macduur wey maa jacala calaykum fi اdiini min xaraj ilahay culays iyo adeegnana ma doona yurid llah bikum yusra waa qawaacidii shareecada waaweyneed ee aayadahaas loo deliishanayey almashaqatu tajlib taysir almashaqatu tajlib taysir haddaad tiraahdo lo baan dhaqi oo geel baan dhaqi oo habeediisanaya ay taabanin nijaas mooyaan mar walba hataa waa cusri baa kusugan cusri baa kusugan walidalika kuwa badanta salaada waxay kaga tagayaan marada iga nijaasiisan waase habeed ayb de markaa ka hadlayno fiqiga muqaaranka iyo adiladaasi laga hadlaayaan hade waxaa xoojinaynaa dhinacaasa la xoojinaya hadda madhab shaaficiyan iskala soconnahay laakiin markii laga hadlaayo najaasa miya mise ma aha niqaash uu meesha ka soo baxo adiladii iyo cardigeedii iyo tarjiixaad ay meesha ka soo baxdo usuulu shareeca iyo maqaasideeda dib loogu laabto xoolahan makululaxmigaa ah inaynan fadalaadkeeda nijaas ahayn baa xoog badan oo raajix aw ah. mase maytatu mayta ku dhacday laadama lahaa aan dhiig lahayn saailun qulqulaay laadama lahaa saail biyo eh, yani xayawaan aan dhiig haddii laga gooyo lugta laga gooyo ama kurka laga jaro dhiig qulquliba aan lahayn daqsi oo kale kadubaabin bu ku yiri daqsi ah, haddii lagooyo daqsigii dhiig kaba soo baxay soo maaha dayib hadduu ku dhex baktiyo biyihii yaraa ee qolateen ka yaraa hadduu ku dhacana ma najaasoobay waa macfasa kale wa naxwihi dubaab wixii lamida cankabuud iyo waxaas oo kale falaa yaduru ma dhibaayo wa sawaaun waxaa isku mid ah aljaari biyaha socda iyo waraakidi kuwaa fadhiya sawaaun aljaari biyaha socda qulquli iyo waraakid waa isku mid waxay iskaga mid ka yihiin fii nijaasatihima idaa kaana duuna qolatayn wcadam nijaasatihim ida kana aktar min qolatayn ila ida tagayara iskamadi masladaas kasoo hadlayn o dhan ba halkan lagugu soo aruuriyey biyaha lagu leeyahay way nijaasoobayan haddii duuna qolatayn yihiin isku farqi ma kala laha hadday yihiin biyo socda iyo haddii biyo fadhiya haddii duuna qolatayn ay yihiin hadday ay maaratay fadhiyaan oo sidoo kale haddii aktar min qolatayn ay ka badan yihiinna dhibaato male ama ha socdaan ama ha fadhiyaaneen marka laakiin hadday socdaan biyuhu haddii waa biyo yar nijaasta iyada ahe ku dhacdayna waa nijaas mutaxarika ah nijaas jaamido oo taalla ma aha way ku dhacday wayna socotay biyaha markay socdaanna biyo walbaba meesha ay marayaan kuwana way ka horeeyaan way fiijinayaan ayadana kuwa biyo kala fiijinaya wixii meesha ayada taagna marka biyo fiican oo nadiifa ah soo mari hadday jaar yihiin nijaasta tagtay taa iyada wax dhibaataa ah ma laha walow qolatiin ba ka yaraadane leanno biyaha ay isticmaalayso kuwii jaariga markay tageen kuwan kale unba ilaa inay jaarigaas jaari oo wareegaya ay yihiin ba mooyeen isu soo noqonay meel baa loo sameeyey way wareegi kuu soo laaban biyo noqolatay way ka yaryihiin taas maaha laakiin hadday yihi tahay nijaasadu nijaasa jaamida burko saxaraha akramakum ullah yaa saa loo dhex dhigay biyihii jaariga ah ee yaraa saa loo dhex dhigay wa allaal wii biyaha meesha biyihi o dhan nijaas bay noqonaya zunuqolataynba soo maaha kama yarahaa waa wada nijaas ayo o maxaa yeelay burka asaga biyi baa soo mari inta soo marta buu nijaasayn in allaal inta soo marto o dhan ba waa nijaasinaya walidalika yulgas algas waxaa lagu googaa mataqan googaa xagale waxaa lagu googaaleeyaa maun alfu qolla geyr mutagayir najis biyo kun qolad ah biyo kun qollo ah oo haddana aan doorsoomin oo nijaasa sheeg ya biyo kun qoladooda qolateen baan ka hadleene haddaa kun qoladood hadday yihiin kuwa mar walbaba u dhowaa yay kuwa urdu bay nijaaseen gaarin ba qoladaad kale inta u mar walba nijaas ah biyo kun qoladoodahoo aan tagayurin oon doorsoomin oo nijaasa waa idaa kaanat inajaasatu jaamida walmaa ljaari biyi way socdaan nijaasadin waa nijaasa mujamid saa u wey marka intii sooma kistii soo martaba nijaasadii waa taabanaysa waa nijaasoobayan meelaad ku badbaadi marka male fa in kuhira alqaliilu in kuhira haddii la badiyo alqaliilu najis biyihii yaraa ee nijaasta haddii la badiyo fa balaqa uu gaaro deenaa qulatayna laba qolad ay gaaraan walaa tagyiira takyiirna uusan jirin oo wax saddexdii aan sheegnay mid kamida uunan isbedel ku dhicin urkii iyo dhadhankii iyo muxuu ahaa eh, bidhaantii lahumkii midabkii daahura daahir buu noqonayaa biyihii nijaastaa baad soo qaaday biyo kala eh, ku shubtay qolateyn ba isla gaareen markaad fiirisana takayur ma jirto ma doorsoobin biyaha qolateyn hadday gaaraan takayur baa nijaasiyey sooma daahura wlmuraadu btakyiiri takyiir baan kusoo haynay takyirka laleeyahay biyihi inay doorsoomaan doorsoonka muxuu yahay wlmuraadu btakyiiri biaahiri daahir inay wax ku biyihii ku bedelmaan aw amase binajisi shay nijaasa inay ku bedelmaan marka laga hadlaayo imaa allawr inuu midabka yahay baa laga hadlaya aw dacm ama dhadhanka u yahay aw riix urka u yahay saddexdaasa laga hadlay ama ama shaygan ku bedelay nijaasa haato ama daahir ahaadee hadduu daahir yahay oo shaygaa ku dhacay u nijaas u daahir yahay laakiin takyiir u imaado xagga midabka u imaado ama xagga suudhi u imaado ama u imaado muxuu ahaa xagga dhadhankii biyaha maxaa lagu magacaabi sheekh wax daahira wax daahir ahaa yaa yaa bedelay ha daahirun khayru mudahir baa la dhihi laakin waa soo maray de inuu yahay bاmkhaaladati wacadamu imkaaniyaة الsawni wakana tagyiru yasiran intaasotayir kuwa inuu kahiir yahay aw binajisi lakin haddii nijaaso ku dhacdo biyi ayagahay doorsoomay waxay la doorsoomeen shay nijaasaa ku dhacday taa iyadu hadday qolatayn ka yar yihiin iyo hadday ka badan yihiin biyaha nijaas wey kolba hadduu tagayur imaado biyi baa isbedelay waxa bedelayna waa shay nijaasa biyaha ayagu nijaas bay noqonayaan khalaas kolba hadii tagayur imaaday suaal maaun duna alqolatayni waqacad caleyha nijaasa walam yatahayar haye biyo qolateen ka yar nijaasa ku dhacda mana doorsoomin ya najis waa najis leanna biyaha haddi qolateen ka yar yihiin loomaba shardiyaba taayur lama shardiyo sawaaun tahayar aw lam tahayar cinda ashaaficiyati walxanaabila wakadalika alxanafi ayib maaun fowqa alqolatayn oo akthar min qolateen ka badan waqacad caleyhi nijaasatu watahayara najaasadii ku dhacday baa tagayur ku dhacay oo midabkii ama urkii ama waa isbedeshay haye najis wey biyo qoloteen ka badan oo waqacad aleyh najaasa walam yatahayar mana bedelmin ha daahirun mudahir daahirun mudahir oka marka masaaishaas sidaasa loo mucaalajeeyo aw idacmu ama dhadhankiiba isbedel aw iricurki wayundabu waxaa la suneeyaa masaail kalu marka musanifka galay raximah llah oo min baabi tatimaad ah tatimaad ah dahaaradii aan kasoo hadalay dahaarada aan kasoo hadalnay weelashii lagu dahaaro qaadanayay iyo wixii biyaha ku jireen iyo aadaab sharcigaba yuu guda galay marka wuxu le yudab waxaa la sunayaa taqdiyat linaa taqdiyat linaa weelasha in la daboolo a dabool inaad saarto dabool hadda ad weydana wuxuun cardi ah an yucrada caleyha cardan qori saa u kor saar bismi illahina raaci qori saa u kor saar weelkii biyaha ku jireen ama caanaha ku jiren ama subaga ku jiren ama malab ku jiray weelkaas taga dabool leannahu saddex culamadu ka hadlayaan yani fawaaid saddex ayay sheegaan ta koobaad nabiga aleyh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi fa ina shaydaana markuu hadlayo weelka in la daboolo shaydaanku laa yaxulu siqaaan walaa yaftaxu baaban albaab la xidhay bismillah lagu xidhay iyo sibraar afka laga xidhay iyo weel la daboolay walaa yakshifu inaa weel lama faydaayo muxuu ahaa sibraar lama furaayo faidadaas ad ka kuma dhawaan karo faa'idada labaad waxaa weeyaan xadiidkii fi saxiix muslim kusugnaa riwaayat jaabir wuxuu nabigu sheegay alayh الsalaatu wasalaam sanadka gudihiisa bil baa ku jirta oo aafaadka iyo amraadda iyo masaa'ibta ay soo degaan weel aan dabooleen weel aan ahaynna ma gelayaan weel daboolan ma gelayaan weel aan dabooleen unbay balaayada ku dhici wuxuu dhihi jiray marka jaabir kuwa cajamta agtaanada waxay dhihi jireen fi shahri kanun اlawal fi shahri kanun اlawal bishaa wey december meel dhaha marka taasna waad ka nabadgelya aafaadka iyo cudurada iyo waxaa socda ayadana waa laga nabadgelaya ta saddexaad siyaani min anajaasa biyahan ina najas kudhaxda dhici karta najaasa iska ilaalinaysa walidaalika waxaa la yidhi nin eh, axad culamaa eh, oo sunadan dabaqay sunadan dabaqay weelkiisii ayuu kor saaray qori kor saaray waagii marka barya wuxuu u imaaday abaysa kor saaran qorigii qorigii kor saaran kumay dhexi soo arti qorigii bay fuushay qorigii bay gudbi laahay waa qoris alla kor saaraa bismi rebi bismillah baa rebis marka tadbiiqu sunna barakada ay leedahay bayna ishaarayaan marka wayundabu taqdiyat linaa weelasha in la daboolo falow waqaca fi axadi linaaeyn labadii weel mid kamid a ah hadduu ku dhaco najis nijaas ba ku dhacday laba weel oo biyaha agtaada yaalay mid baa nijaasa ku dhacday seed yeer mana kala garanaysid kii nijaasada ku dhacday iyo kii kale ma kala garanaysid waysaad u baahanta waqaca fi axad ilinaa-eyni najis ba ku dhacday tawadaa uu weysaysan min axadima midkood buu ku weysaysan biijtihaadin buna ku weysaysan ijtihaad waa ijtihaadaya labada weel buu fiirin nijaasta midka ku dhacday warkan se ku ahaa kaas gorme nijaaso soo gaari kan soo gorme nijaaso soo gaari kaasaa agga eh xagga eyga kaasaa xige a calaamo iyo raad iyo siiga iyo waxbaa meesha saaran waxbaa meesha ku dhegan dhareer baa ka yar muuqda show meeshan show waxyaala noocaas ku keenkeeni calaamaad iyo amaaraad meesha is yirahda alalahi midana daahirkia ay ku weysaysanaya wuu ijtihaadaya tawada min axadihima biijtihaadin muu ku weysaysani wa duhuuri calaama iyo calaamooyin muuqday darteed calaamooyin raadkii oo xagga u dhow saaso kale sawaaun waxaa isku mid ah qadara keliya calaa daahirin biyo kale oo daahir ahoo la ogyaha yaqiina biyaqiinin yaqiin yaqiin daahir kuwa keliya am laa ama maya isku mid wey dhihi mayso walbiyo badan yihiin labadan laisku haysto labadan laisku haysto maxaa ugu wata waxaa ku banaan inaadan dhihin <coughs> oo biyo kala qaadanin oo intaad ijtihaado midka ijtihaadkaada ogaa iska qaato hataa adaad biyo kala haysato fain taxayara hadduu wareero waa ijtihaaday lakin wax u kala rajaxnaaday ma laha taxayara waa wareeray ma mid kale ama mid kale waa u kala bixi waayeen araaqahumaa labadoodiba wuu daadinayaa biyo kale ma haysta soo maaha wayatayamam markaasuu gabagabaysan bilaa icaadati mana soo celinaya salaada saa uu tukaday hadduu salaada saa guda ma soo celinayo biyii buu daadin oo muxuu daadin hadda fatayamamu saciidin ila lbaaraan fatayamamu falam tajiduu maan waa in meesha kasoo muuqato meesha biyaa yaalle biyaa yaallo adaa kala garan waayo lakin biyo biya labadan biyo mid unbaa daahira ilah agtiis marka si aad falam tajiduu maan u gaadho oo dee fatayamamu ay kugu banaanaato ways inaad gabagabaysato biyaan ka takhalus labadiiba afur dhulku gelin markaas falam tajiduu soo fadhiistay markaasuu tayamum ka ordaya fain lam fataxayar aqahu waytamila caalati walacmaa qofkii indhoolkaa ka waran indhoolki asagana biyihii iskaga darmadeen tataabay habagsay asagana ijtihaadi yajtahidu waa ijtihaadi xaggan u xaggan u waa urursan fain taxayara hadduu ku wareero qalada basiiran qof indhaleh ayuu taqliidin oo le war biyahan bal fiiri kuwa daahirka ah. walow ishtabaha hadduu iskaga darmado qofkii dahurun biyo daahir ah oo mudahir ah bimaa uwardi bay iskaga darmadeen biyaha maawardiga la yihahda yaa yaa yaqaan ya maarten waa biyo cad oo xareed oo kale ah xoogo waad mooda inay dhinacan yar madowga kaga jiraan lakin cadin way waa lahay hadda gaars waa laga heli meeshan oo meelahan mudaawaadka iyo cilaaj cilaajka ya ah, meelahan oo dadka way isticmaalaan abushaar ah, baa hayaa laleeyahay ah, meel ku yaala wadaad carab ahaa mar kasoo qaaday ingeer kasoo gaday arda tusaayey marka maa wardi baa la yihahdaa maa biyahan caadiga geedi waxyaala nocaas oo ka imaaday laakin biyay og yihiin marka ishtabaha waxaa iskaga darmadee dahuurun biyo daahira bimaa wardi bay iskaga darmadeen warbiyihii waa kuwa maawardi marka suur bay leeyihin suudhi baa zuushay dabeel baa kudhacday kudhacday kudhacday markaas suudhi zuushay wixii lagu garan lahaa suudha bisameeyeed tawadaa waa weysaysanayaa bikulli waaxidin mid kasta marat mu ku weysaysan ila maawardi waa iska daahire biyo ba yana noqonine biyo ma aha oo kuma daahira qaadan kartid laakiin waa iska isla marin kartaa waa daahire haddaad labadaba kale kuweys kale ku weysato tii weysadeeda qumaneed way ku jirtaa meesha ku jirta tawada bikuli waaxidin maratan o amase bibawlin waxaa iskaga darmada qofkii kaadi iyo biyo daahira araaqahumaa labadiba waa daadin watayamama waa weysaysanaya kaadi magaalo biyaha aad u cabo oo biyihi iska cad yihiin suudan yaraanba biyihii kaadidiisi iyo biyihii iyo isku darbaday waa iska daadinayaa watayamum wa tayamum laana tayamumka wuxuu imaani goorma falam tajiduu markii biyo la waayo faslun wallahu aclam wabilahi towfiq wsala allah wslm ala nabiyina mxamed wala alih w saxbi ajmaciin